alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal maa callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa in macruufka la amro iyo in xumaanta la reebo xadiidka aynu soo maray waxaa ugu dembeeyey wadalika adcafu liimaan waxaynu naqaanaa ictiqaadka ahlusunna waljamaca aliimaanu yaziidu wayanqus waa ziyaadaa taacada waa ku kordhaa waa nuqsaamaa macaasida waa ku nuqsaamaa shay macsiya haddaanu qofku la imanin iimaan kuma dhacda inu nuqsaamo imanka qofkani hadduu awoodi waayey inuu gacan munkarkii ku beddelo uu kari kari waayey uu awoodi waayey inuu af ku beddelo qalbiga bes inuu ka nacuu kari karaa waanuu la yimi iimaankiisu miyaanu kaamil ahayn ah. waa waa sida loo sheegay weeye culammadu waxay yidhaahdeen way dhici kartaa shay aan macsi ahayn iimaankiisu ku nuqsaamo iimaankiisu inuu ku nuqsaamo waa dhici kartaa cumayr ibnu xabiib markuu sheegayo iimaanka wuxuu yidhi dee haddii taacada aan la nimaadno iimaanku waa ziyaadayaa aan allah xusno taaco la nimaadno waana nuqsaamayaa haddii aannu dembaabno aw ghafalnaa ama aan ghaflo ku dhacno aw nasiinaa wa ama aannu ilowno aan ghaafil noqonno markaana iimaankii waa nuqsaamaya marka shay aan markaa macsi ahayn waa dhici kartaa iimaanku inuu ku nuqsaamo taas waa suuroobi karta xadiiskana waa ka daliishadeen culammadu famaa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin aqlaba lidilubbin minkun famaa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin aqlaba lidilubbin minkunna diinka xaggiisa diinka nuqsaanta loo sheegay xagga diinka in nuqsaan lagu sheegay waxaa lagu tilmaamay inayna wakhtiyada qaarkood tukanaynin wakhtigay xaydka hesho dhiigga waa inay soomayn taasaa waxaa la sheegay in nuqsaantu uga imanayso haddana xadiidku wuxuu tilmaamayaa adcafiya ayuu tilmaamaya taa qudheeda waa baraarujinay waxaan u soo celiyey masalada inuu si loogu baraarugo waa daciifu liimaan lama odhan ee waa adcafu liimaan baa layii daalika ishaaradu waxay ku dhacaysaa khasladaas qalbiga in laga naco laga karaahiyeysto laga inkiraa marka taasaa iimaankii yacni waxa weeye xagga dacfiga ugu xigtay oo haddii shucabka iimaanka la kala qaado shucbada inkaarulmunkar ila iimaanku waa duu shucab aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba shucbatu inkaari almunkar waxay leedahay maraatib alinkaar bilyad alinkaar billisaan alinkaar bilqalb martabada marka ugu hoosaysa xagga dacfiga ugu xigta waxay noqonaysaa alinkaar bilqalbi haddii markaa taa la waayo waata xagga dacfiga ugu dhow weey wixii ka dambeeya waa macsiyo innagii shalay ka cabirnay casaankaa la gelaya waxay noqonaysaa haddii inkaarulmunkarkii la waayo qalbiga laga inkiraayey yacnii wixii ka dambeeya waxay noqonaysaa ridaa bilmacsiya sidaas aawadeed waxay noqonaysaa markaa dembi inuu ku jiro maxaana loo kala qaadayaa nooca uu ku raali noqdo alridaa bilkufri kufrun waalridaa bilmacsiyati macsiya masaladaasna waa muhim in la fahmo haddii kufri lagu raali noqdo waa gaalnimo macsi gaalnimada ka sokaysa haddii lagu raali noqdona macsi bay noqonaysa xadiidka boqol iyo labiyo sagaashan athaani baabkana waa xadiidka labaade can ibni mascuudin radia allahu canhu ana rasuula allahi sal allahu aleyh wasalam qaal rasuulka ilaahay sal allahu aleyh wasalam waxauu yidhi maa min nabiyin nebi ma jiro nebigaasoo bacasahu allaahu allah uu soo saaroo soo diray tacaala allah isagaa korreeye fii ummatin ummad dhexdeed uu ka soo saaray ummaddaasoo qabliyi aniga hortay ahaatay xaal axwaasha ka mida nebi ilaahay ma soo dirin oo ummad iga horraysay uma soo dirinoo kama soo dhex saarin ilaa kaana lahu xaalu u ahaaday mooyaane nebigaas min ummatihi ummaddiisa xaal ay ka mid yihiin xawaariyuuna qaar gargaarayaali ay u sugnaadeen kaanada isimkeedu waa xawaariyuun khabarkeeduna wuxuu noqonayaa lahu min ummatihi waxay sifo ka ahayd xawaariyuuna waa laga soo hormariyey xaal bay ka noqon sidaa macnaheedu waxay noqonaysa jumladuna waa xaaliyo xaal axwaasha ka mida ilaahay nebi ma soo saarin ummad kama soo dhex saarin ummaddaasoo iga horraysay ilaa kaana lahu xaalu u ahaaday nebigaas mooyaane min ummatihi xaalay ummaddiisa ka mid yihiin xawaariyiinta soo socotaa xawaariyuuna ay ansaarun gargaarayaal iyo wa asxaabun asaxaab yacni nebiga la saaxiibay oo saxaabadiisii ah xawaariyiinta iyo asxaabtaasoo ya'khuduuna qaadanaya bisunnatihi sunnada nebigaa qaadanaya calayhi asalaam wayaqtaduuna ku dayanaya biamrihi amarkiisana ku dayanaya amarkiisana ku dayanaya marka nebi kastoo allah soo diro oo nebiyadii hore ah ummaddiisii cid baa ka raaci jirtay u gargaarta iyo asxaab yacnii awaamirtiisa ku camalfashay isagana ku dayata sunnadiisana raacdo summa innaha intaa dabadeed innaha ay ina alqisata qisadu waa damiiru lqisa hadduu mudakar yahay oo innahu marka la yidhaahdo damiiru shacni baa laga cabbiraa marka la ta'niisiyo innaha la yidhaahdana damiiru damiirulqisa la yidhahdaa qisada damiirkeedii waa damiiru shacnigii oo kale oo la ta'niisiyey uun marka markuu mudakar yahay shacni baa loo celiyaa markuu mu'anas yahayna qisadaa loo celiyaa summa innaha intaa dabadeed qisadu takhlufu min bacdihim khuluuf weji labaad sidaas waa sida badanka culammadu mareen inuu damiiru qisa yahay laakiin daa'ifa min ahli ahlicilmi waxay mareen inay suurtoobi karto ummadda in loo celiyo oo la yidhahdo innaha ina alummata ummaddu ummaddii nebi loo soo diray takhlufu min bacdihim khulufa umma innaha intaa dabadeed qisadu takhlufu waa dib dhacaysaa min bacdihim yaga dabadood khuluufun baa dib dhacaya yacanii jumladaa noqonaya khabarkii innada noqonaya innahaa qisadu takhlufu waa dib dhacaysa min bacdihim yaga dabadooda waa soo daba maraysaa bimacnaa waa imanayaano waa soo derrinayaan baa loo jeedaa khuluufun qaar xunxun ayaa soo derrinayo imanaya weeyaan qisadu khuluuf waa jamcu khalfin khalfina waxaa la yidhaha ka xun baa la waxaa kale jira khalaf iyo khalfi khalaf waxaa la yidhahdaa waa kii uun cid uga dambeeyo oo soo daba mara wuxuu noqon karaa khalaf saalixa mid soo dabamaro wanaagsan buu noqon karaa laakiin khalfun marka la yidhaahdo oo laamka la reebo wuxuu noqonayaa un cid xumaan la soo dabamarays ya khuluuf baana lagu jamciyaa marka khuluufna waxay noqonaysaa waa qaar markaa soo darriyey oo xunxun weeyey khalfigana xumaantaa la yidhahda asaalata waatay yidhaahdaan carabtu ku maahmaahaan sakata alfan wa nataqa khalfan yacnii kun hadalow wanaagsan buu ka aamusay wa nadaqa khalfan wuxuu ku hadlay hadal xun mar buu yeedhayoo wax xun buu la yeedhay ya markuu hadlayna wax wanaagsan kuma hadlin kun hadalo wanaagsanna waa ka aamusa marka khuluuf waa jamcu khalfin takhlufu waxaa soo darinaysoo daba maraysa min bacdihim iyaga dabadood xawaariyiinta iyo asxaabta nebiyada u sugnaaday khuluufun qaar xunxun oo xumaan la soo daba maraya qur'aankaba waa tii ku timi fakhalafa min bacdihim fakhalafa min bacdihim khalfun adaacuu salaa mufradkii baaba ku yimi khalfun yaquuluuna khuluuftaasoo yaquuluuna odhanaya maa laa yafcaluuna waxaynay samaynayn odhanayaan yaquuluuna waxay odhanayaan maa laa yafcaluuna waxaynay samaynayn saaya saaya saasaannu yeelaynaa wanaag bay ballan qaadayaan mana fulinayaan wa yafcaluuna waxay samaynayaan maa laa yu'maruuna waxaan la amrin waa samaynayaanoo yacni waxay la imanayaan mukhaalafaad sharcigay la imanayaan oo dembi ah ama bidac ah faman jaahadahum ku kastoo la jihaada biyadihi gacantiisa kula jihaada fahuwa mu'minun waa muumin waman jaahadahum ku kastoo la jihaada bilisaani carabkiisa kula jihaadana fahuwa mu'minun waa muumin waman jaahadahum ku kastoo la jihaada biqalbihi qalbigiisa kula jihaadana fahuwa mu'min waa muumin hadduu gacantiisa kula jihaado waa muumin hadduu afkiisa kula jihaadiyo carabkiisana waa muumin hadduu qalbigiisa kula jihaadana waa mu'min walaysa waraa'a daalika arrinkaa dabadiisa ma ahaan min aliimaani xaaluu iimaanka ka mid yahay xabbatu khardalin inin yar oo sagray xuuray ah wax la egi oo iimaani uma sugnaano ugama dambeeyo laysa waraa'a daalika taa dabadeeda ma ahaan inuu intaa midnaba kula jihaadi waayo xataa qalbigii kala jihaadi waayo ka nici waayo ka karaahiyaysan waayo min aliimaani xaaluu iimaanka ka mid yahay xabatu khardalin iniinta yaree khardalka wax la egi oo iimaan ahi ay milu xabati alkhardal wax la egi ugama dambeeyaan khardalku waa ininyo yaryar waana loo isticmaalaa dawada iyo dawooyinka iyo waxyaalaha waa loo isticmaalaa qolyaha acshaabta iibiya ka arki kartaan waa ininyo yaryar weeye aad u yaryar kollay dadka qaarkood waxay yidhaahdaan xagga marka waxa weeyaan eh, safeeryada ayay ka baxdaa ama yacni xagga etoobiyada ayay ka baxdaay sagar xuuray bay yidhahdaan rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkan wuxuu tilmaamayaa baabkii in wanaagga la faro xumaantana la reebo waa ku saabsan yahay waayo wuxuu tilmaamayaa ciddii xumaanta lala yimaado gacmaha kula jihaadaa inuu muumin yahay marka waa inkaarulmunkar bilyad waa munkarkii oo gacanta lagu beddelayo weeye kii carabka kula jihaadaana inuu markaa muumin yahay waa munkarkii oo afka laga beddelaayo weeye kii qalbiga kula jihaadaana inuu muumin yahay waa munkarkii oo qalbiga laga nacaayo weeye saddexdii nooce uu inoo sheegay xadiiskii hore ayuu kana tilmaamayaa waxase laga cabbiray jihaad ayaa laga cabbiraa oo in waxa weeye markaa xumaantii la reebayo oo wanaagga la amrayo ayaa nooc jihaada lagu tilmaamay mada dacwadaba waa dhacdaa in jihaad lagu magacaabo iyo khayrka la caddaynayo wajaahidhum bihi jihaadan kabiira bihi ay bilqur'aan yacni kula jihaad buu allah yidhi bihi ay bilqur'aani qur'aanka waxaad kula jihaaddaa jihaadan kabiiran jihaad weyn ya taacaadka iyo wanaagyada lala imanayo laftooda jihaad waa la yidhaahdaa waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana suuradduna waa makiya marka jihaadkii gacanta ahaa lama sharciyeyn wakhtigay soo degayso waxaa laga tilmaamaya jihaadu nafsi bitaaca waatii xadiiska ay ku soo aroortay walmujaahidu man jaahada hawaahu fii daati illaah yacni sheekh albaanina waa taxsiininaya xadiiskaasi waa quweynaya mujaahid waxa ah ka hawadiisa la jihaaday iyo naftiisa ilaahay dartiina ula jihaaday kaasaa mujaahida marka jihaadu nafsi baa jira naftii in lala jihaadiyo nafti iyo shaytaanka ya in lala jihaado ayaa markaa jirta marka inkaarulmunkarkii baa jihaad lagu magacaabay waxaana laynoo sheegayaa maraatibta inkaarulmunkarka ee saddexda abuu ah xadiisku markaa saddexdaba tilmaamaya waa mu'minna waxaa loo jeedaa iimaankiisa dhammaystiran yani waxa weye waa kaamiluliimaan oo bimacnaa macsi kuma jiro xagga khaslada marka la eegaayo waxa weeye waa saas kan qalbiga keliya kula jihaadayana waa mid labada kaleba awoodi waayey ee hadduu labada kale awoodaayo oo cid kaloo ka kaafidaana aynay dhicin amaba isaga ay ku tacayuntay dee iimaankiisii nuqsaan baa gelaysa marka wuxuu noqonayaa inuu dembaabayo waxaynu soo sheegnay inkaaru munkarku asaaratan inuu yahay fardu kifaaya laakiin qad yatacayan cala bacdi innaas wakhtiyada qaar buu caynoobaa farducayn noqdaa fardu cayn noqdaa haddii marka qalbigana laga nici waayo yacni marka iimaan ka dambeeya ma jiro ha u fahminoo ha u qaadan wuu gaaloobay ya oo dee inuu munkarka inkiri waayey yacni kuma gaaloobaye ya shaygii dembiga ahaa hadduu marka waxaa nici waayo ama uu inkiri waayo dee waxay noqonaysaa inuu macsiyo hadduu gaalnimo isagu ku raalli noqdo gaalnimadii dee waa ka duwan tahay laakiin raalli ahaanshaha gaalnimada lagu raalli noqonayo yacni waxa weeye dee taxqiiqeedu waxa weeye aamuska laga aamusay dee kuma sugnaanaye ila waxaa dhici karta inuu markaysagaa nacayo karaahiyeysanayo oo isagu markaa aanu inkaarkii ficilka aanu la iman un ee kii qalbiga aha uu jiro uu nacaye waxa weeye ridaha markaysa markaa qalbigu waa arrin khafi ah waa arrin qarsoon laakiin hadduu xalaashaday oo markaa xalaalnimo u ictiqaadiyey waxaynu garanaynaa markaa dee inay taallo oo istixlaalu maa xarama allah dee waa kufri akbaroo iyadu ishkaal male laa yakhtalif fii itnaan haddii waxa weeye yacni markaa la xalaashado shay macsi ah walow macsiba ha noqoto oo xalaalnimo loo ictiqaadiyo gaalnimay noqonayso ya haddii shaygii kufriga ahaa aan la xalaashan laakiin lala yimaado ama la ictiqaadiyo ama lala yimaado ama marka waxaweye ficil ahaan loo sameeyo ya ama marka waxa weeye yacni la istixsaansado oo la wanaajisto yacni amaba la raaco lagu markaa ficil ahaan loo sameeyo kullu dalika waxay noqonaysaa gaalnimo istixlaalka waxaa loo shardinayaa dunuubta gaalnimada ka sokaysaa loo shardinaya laakiin dembigu hadduu yahay kufri akbar mujarad lirtikaab baa loogu gaaloobaya imaam albukhaari muxuu baabaystay almacaasi min amri iljaahiliyati walaa yakfuru saaxibuha biirtikaabiha ila bishirki wuxuu kala saaray dunuubta gaalnimada ka sokaysa oo iyo markaa gaalnimadii gaalnimadii wuxuu tilmaamay bimujarad alirtikaab in lala yimaado in loogu gaaloobayo macaasidii kale irtikaabka loola yimaado inaan loogu gaaloobayn walaa yakfuru saaxibuha biirtikaabiha ay biirtikaabi umuur aljaahiliya ya ila bishirki shirkiga bimujarad alirtikaab baa loogu gaaloobaya laakiin wixii gaalnimo ka sokeeye maxaa loogu gaaloobaya biistixlaalihaa bay culammadu yidhahdeen siday markaa shuraaxdu u caddeeyeen culamada ahlu sunnana ay qaatibatan tilmaameen marka walaysa waraa'a dalika min aliimaani xabatu khardal loogama jeedo wuu gaaloobay laga tilmaami maayo waayo ka dembiga samaynaya kama dembi weyna kii dembiga samaynayo hadduu markaa qalbiga ka nici waayana wuxuu ka dhigan yahay arraadi waalfaacilu sawaa waa inuu caasigii la martaba noqdaa oo siduu isaguba caasi u yahay isaguna caasi noqdaa isaguna caasi waa inuu markaa noqdaa marka waxaa laga tilmaamayaa khisaalka uu leeyahay khaslatu inkaari ilmunkar shucbadaas maraatibteedii marka la yimaado martabada ugu dambaysa haddii la waayo yacni wax khasladaa ka mida oo iimaani ma hadhin wixii kale ka soo hadhay yacni marka intaa ka dambeeya waxay noqonaysaa macsi inuu dhacay taas waxa weeyaan noocaas ama qaybtaa iimaanka ka mida oo munkarka in la inkiro ahoo la reebo oo la bedelo saddex martabay leedahay saddexdiiba haddii la waayo waxay noqonaysaa wax iimaanka ka midoo shucbadaasi ma hadhin martabo kaleoo ka sii hoosayso iyaduu iimaanka ka tirsanoo shucbadaas ah waxay muqayad ku tahay shucbada qofku lagama tilmaamayo shucabkii iimaankao dhan waxba uma hadhin laakiin shucbatu inkaari lmunkar wax ka dambeeya qalbigii haddii la waayo oo markaa weeye iimaankii ka midi ma soo harin wixii ka dambeeya macsibu u dhaca laakiin iimaankiibuu ka wada baxay laga tilmaami maayo yacni sida looga jeedaa waa saas weeye marka halkan waxay ka mid tahay meelaha dadka qaarkood faham ahaan qaldeen bay ka mid tahay waa ay moodeen in laga tilmaamayo gaalnimo in laga tilmaamayo ya marka waxa weeye saasna sax maa waxaa jira xadiis kale oo sheegaya curidat calaya alumam fara'aytu alnabiya wamacahu macahu alrajulu waalrajulaan walnabiya wa macahu alrahtu walnabiya walaysa macahu axad xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebi kastoo nebiyadii hore ka mida inuu xawaariyin iyo asxaab lahaa culammada shuraaxdu waxay yidhaahdeen xadiiskan waxaa lagu xambaaraya cala alqaalib waa sida badnayd ee qaalibka ahayd shuraax badan baa saas yidhi ee nebi kastoo nebiyadii hore ka midii asxaab iyo xawaariyiin lahaa waa sida haalibkee tirada badan leh marka haalibkii baa looga jeedaa xadiiskana waxaa lagu xambaarayaa calaa sabiil qila inay marka waxa weye jireen laakiin ay yaraayeen nebiyadaan cidiba raacin ama marka qof ama laba raacay inay ahaayeen qaar yar laakiin nebiyadu waxay u badnaayeen in jamac marka ansaar iyo asxaab ahi ay raaci jireen xadiiskan dadka qaarkood waxaa dhacday inay u deliishadeen madaxda daalimiinta ama fasaqada ah in lala dagaalami karo oo lagu bixi karo ayay dadka qaarkood u daliishadeen laakiin wax daliili taas uguma jiro waxaanay ka cuskanayaan faman jaahadahum biyadihi fahuwa mu'min dabeedna waxay u qaateen marba haddii la yidhi gacan baa lagula jihaadayaa inay markaa tahay waxa weeye dagaalkii lala dagaalamayey lagu baxay axaadiista soo socotaa inoo caddaynaysaa in iyagoo markaa cisyaan ku sugan oo dunuub ku sugan inaan haddana lagu baxayn oo lala dagaalamayn axaadiistaasaa markaa caddaynaysa axaadiista nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa is caddaynaysaa qaarkoodba qaarka kaley fasirayaan ya saas yadaa weeye xadiidkan waxaaba dhacday a'immada qaarkood inay markaa xadiidka markaa cilleeyeen khaas ahaan riwaayada sheegaysa umara riwaaya jirta saxiixa aan ku sugnayn oo tilmaamaysa yani marka waxa weye umaraau khawaarij laakiin riwaayadaasi saxiixa kuma sugnaa imaam axmed ibnu xambal waa marka wuxuu yidhi yani waxa weeye taasi wuu cilleeyey sanadkana waa ka hadlay macno ahaanna waa u cilleeyey waxaanu ihi waa khilaafu alaahaar hadalkii ibnu mascuudna ma shabaho ibnu mascuud waxaa laga hayaa buu yidhi xadiiska nebiga uu isagoo soo warinaya isbiruu xataa talqawnii yacni sabra ilaa ayla kulmaysaanoo xawdka igula kulmaysaan xawdka igula kulmaysaan marka bacdu ahlicilmi waa cilleeyeen marka riwaayadaas marka umaraa sheegaysaa saxiixa kuma jirto fii saxiixi muslima maaha culamada qaarkoodna saasay u naqdiyeen jawaabaha haddaba xadiidkan laga jawaabayo kow waxaa laga jawaabayaa xadiidku wuxuu ku saabsan yahay fi lumami asaabiqa ee ummatu muxamed kuma saabsanaan waana sida ibnu salaax uu sheegay imaamu nawowina ka soo naqliyey uuna yidhi waa siduu u sheegay sharaxa saxiixi muslimka oo xadiiska maxaa ku sugan kaana lahu min ummatii xawaariyuun wa asxaabun bisunnati bisunnatii wayaqtaduuna biamri uma inaha takhlufu min bacdihim min bacdii ma aha min bacdihim khuluufun yaquuluuna maa laa yafcaluun ila akhirihi marka ummadihii inaga horreeyuu ka warramaya ummaddeenna kuma saabsanaa taasi waa jawaab jawaab labaad waxay tahay waa in la yidhaahdo in gacanta lagula jihaadayaa ma laasimsanayso dagaal lala dagaalamo waayo baabka gacanta in wax lagu bedelo munkarka lagu bedelaa waa ka waasacsan tahay baabka ku saabsan la dagaalanka waa ka waasacsan tahay oo waxa uu yidhi imaam axmed ibnu xambal riwaayada saalix uu ka soo wariyey altakhyiru bilyadi yacni marka waxa weeye gacanta in lagu beddelaa yacni waxa weeye leysa biqitaal dagaal maaha oo haddii waxa weeye marka aalaadkii malaahida ee lahwiga ee kamannada la burburiyo haddii khamriga la daadiyo haddii waxa weeye markaa waxyaalihii munkaraadkaha la jajabiyo ashyaada noocaasi waa tagyiir bilyad haddana dagaal maaha riwaayo kaloo laga soo wariyey imaam axmed waxauu yidhi takhyiir bilyad waxaa soo gelayaa carruurtu markay islaynaya in la kala farqiyo oo la kala kaxeeyo oo munkarkii oo la beddelayo gacan lagu beddelayo dagaalna maaha wakadalika hadal markaa saasoo kale ah waxaa cabbiraaya barbahaari kitaabkiisa sharxu sunnah ayuu naxwa haada isaguna cabiraya in takyiir bilyad yani markaa baabkiisu ballaadhan yahay oo marka waxa weeye dadka aan ahayn xukuumadda aan ahayni takyiir bilyad inay samaynayaan laakiin ayna dagaal la imanayn laakiin gacan wax ku beddelayaan laakiin dagaal aynay la imanayn waxay dagaal ku saabsani yani xukuumaddii marka u taal ibnu rajab alxambali kitaabkiisa jaamic alculuum walxikam isaguna macnaha noocaasa waa sheegayaa waana taqriirinaya marka xadiidkan man ra'a minkum munkaran falyughayirhu biyadihi uu sharxayo waa ku keenayaa hadalka imaam axmed ibnu xambalna waa soo naqlinayaa macna ahaanna waa caddaynaya waa waadixinaya marka faman jaahadahum biyadihi fahuwa mu'min dee ma laasimsanayso marka waxaa dagaal ma laasimsanayso ee waxay dhici kartaa in waxa weeye munkaraadka qaarkood qofku hadduu qudro u leeyahay dee inuu beddelo hadday marka madaxda qaarkood ay waxaweeye waxyaalo ay markaa waxaweeye marka munkaraada markaa sameeyaan oo ficli ah ama waxaweeye khamriye iyo waxyaalo la mida markiisa marka waxaan ay marka waxawan yani keenaan ama waxaweeye aalaad marka waxaan yani lahwi iyo waxyaalo xunxun iyo tamaasiili ay sameeyaan dee qofkii quwo u lahee marka yacni sabrina karaya wixii dhiba kaga yimaadaa dhibaatadaasna cid kale aynay gaadhayn dee waxa uu samayn karaa inuu burburiyo manaaha inuu la dagaalamay waxa ugu badanee ka iman kartaana waxay tahay dee in isaga la dilo ya yacni taasaa markaa hadduu dee markaa awoodi karayo ka iman karta laakiin dhibta ka timaadee raddu ficilka ahi haddii ay markaa cid kale saamaynayso waxay markaa culammadu yidhaahdeen iskagama tallaabsan karo keligii kuma tallaabsan karo calaa kulli xaal jawaabaha aynu tilmaannay waxa weeye waa xadiiskan khusuuskiisa waxa laga jawaabayo gaayatu maa fi lamrina waa in la yidhaahdo ixtimaal baa ku jira waayo xadiisku umamkii horu ka warramaya laakiin ummatu maxamed maxaa loo sharciyey dee nebigaa inoo sheegi doonoo tilmaamaya inaan markaa waxa weeye laa maa sallaw laa maa aqaamuu fiikum asalaa ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allaahi fii burhaan ya yacani waxa weeye tasmacu wa tutiicu wain daraba dahraka wa akhada maalak yani waa nusuus muxkama haddii waxa weeye marka mutashaabih la helo ixtimaal ku jiro dee in la yidhahdo waa la yska qabsanayaa nusuusta muxkamaadkaee waadixaadkaa laga tegayaa de taasi waa min masaaliki ahli aldalaal wa min masaaliki ahli lbidac ya huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun hunna ummu lkitaabi wa mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zaygun fayattabicuuna ma tashaabaha minhu ibtiqaa'a alfitnati waibtiqaa'a ta'wiilih yani nooc tashaabuha inuu ruuxu helo ixtimaal ah ou yidhaha bes halkaasaan markaa qabsanaya nusuusta muxkamaadka ana ka tago ya mujarad ixtimaal inay tahayna u qabsado dee waxay noqonaysaa yacni waxa weeye min masaaliki ahli dalaal ayay marka ka mid tahay marka calaa kulli xaal xadiiskani wuxuu ku saabsan yahay ummadii hore haddii la odhan lahaa xaalkeenna waxaa looga qiyaasanayaa marka ummadaha horena dee waxa weeye innaga xukun cad baa laynoo sheegay oo waadixa oo sariixa oo aan markaysaa ixtimaal lahayn ya axaadiistanna waa ku sugan tahay iyagoo macaasidii la imanaya ayaa haddana waxaa layihi sabra isbiruu xataa talqawni cala alxawd oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markay yidhahdeen afalaa nunaabiduhum bisayf laamaa aqaamuu fikum asalaa yacni markaa shiraaru la'imma isagoo ku sheegay madaxda kuwa ugu sharka badan inay yihiin isagoo ku sheegay shiraaru a'immatikum ayay waxay yidhahdeen afalaa nunaabiduhum bisayf seef ma ku tuuraa ma la dagaalanaa qaala laa maa aqaamuu fiikum asalaa intay dhexdiinna salaadda ku oogayaan maya wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay munkaraad samaynayaan oo la imanayaan markaasaa lagu yihi ma la dagaalanaa laa maa sallow intay tukanayaan ha la dagaalamina man ra'a min amiiriha shayan yakrahu falyakrah maa ya'ti min macsiyati illaah walaa yanzicanna yadan min taaca rawaahu muslim fii saxiixi kii ka arka amiirkiisa shay uu karaahiyaysanayo falyakrah maa ya'tii min macsiyati illaah wuxuu karaahiyeysanaya waa macaasi ha karaahiyeysto ha naco wuxuu la imanayo macaasida walaa yanzicanna yaddan min taaca gacanta taacada yaanu ka siibin tasmacu wa tutiicu lilamiiri wain daraba dahrak waakhada akhada maalak muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaa kaloo loo dabdiyaa wain duriba dahruka wa ukhida maaluk marka nusuusta muxkamaadka ayaa taalla saas aawadeed sheikha la yidhaha alasram oo saaxibulimaam axmed ah kitaabkiisa cunwaan ahaan lagu daabacay naasikh alxadiis wa mansuuquh waa kitaab uu axaadiista iskhilaafsan ka hadlayo wuxuu u yahay mukhtalifu alaxaadiis noocay culammadu yidhaahdaan laakiin cunwaanka kolley kitaabka lagu daabacay waa naasikhu alxadiis wa mansuuquh xadiiskan waa keenayaa dabeedna wuxuu markaa tilmaamayaa xadiiska kale ibnu mascuud isbiruu xataa talqawnii aharaa la kulmi doontaan markaa sabra ilaa intaa ila kulmaysaan oo xawdka igula kulmaysaan markaasuu odhanayaa kan kale labaduba waa ibnu mascuude ayaa waafaqsan axaadiista kale axaadiistuna nebiga sala allahu alay waslam waa ka soo aroortay diidaysaa madaxda daalimiinta in lagu baxo lala dagaalamo oo markaasay farabadatoo tawaaturtay oo aasaartii saxaabada iyo taabiciintana ka timi markaasaa waxa weeye waxay noqotay ictiqaadkii ahlusunna inay ka mid noqoto inaan madaxda daalimiinta lagu bixin yacni ictiqaadkii ahlu sunna inay ku tiriyaan cidda khilaaftana ahlu sunnuhu ay ku tiriyaan ay u nisbeeyaan yacni waxa weeye madhabtii xaruuriyada iyo khawaarijta inay markaa ku sugan yahay iyo bidcada yansubuna ila albidca bidcay u nisbaynayaan iyo madhab alxaruuriya yayna sunnadii ka baxeen naxwu haada cibaaro caynkaas ayuu tilmaamaya ka eeg naasikhu alxadiis wa mansuukhu culammadii ahlusunna waljamaaca markii dambe waxay ku ijmaaceen oo arrinkooda ku istiqraaray inaan madaxda daalimiinta lagu bixin yacni wakhtiyadii salafka waa dhacday bacdi ka mida salafkii inay markaa khuruuj sameeyeen iyadoo ibnu taymiya yidhaahdo axaadiista diidaysa ayaan qaarkood gaadhin markaasaa dabeedna arrinka ay ku kaceen qaarkoodna waxay markaa eh, waa ta'awuleen oo waxay moodeen axaadiistaas inay mansuukho tahay qaarkoodna ma gaadhin wakhtigii dambe waxay ku yacni ee salafka ay ku kulmeen oo isku waafaqeen inaan madaxda daalimiinta lagu bixin baa arrinkooda ku istiqraaray siday culamo badna sheegeen ibnu taymiya laftiisu waa sheegayaa in arrinkii ahlu sunna sidaa ku istiqraaray oo dabeed ay noqotay miday usuushooda ictiqaadka markay ka hadlayaan ay kaga warramaan oo ku sheegaan ay ku sheegaan saas yada ay noqotay istiqraar buu ka cabbiraya wakadalika kadalika culamo kaloo badanna waa ka cabireen saas aawadeed bay culammadu yidhaahdeen min usuuli sunna alsabru calaa eh, jawri wulaati umuur usuusha sunnada iyo ictiqaadka waxaa ka mid a in lagu sabro madaxda marka waxa weeye dulmigooda in lagu sabraa waxay ka mid tahay usuusha ictiqaadka ahlusunna waljamaca ay ka mid tahay waana sida marka waxa weeye xikmada iyo caqliga u keensanayo sidaa sharciga ay ugu timi oo waayo dee xaakim macsuuma ummaddu ma helaysaa oo aan qaldamayn oo aan dembaabayn yaa maya ma helayaan cidda macsuumiinta ah aan qaldamayn ee aan dembaabayn waa nebiyada keliya laakiin ciddii kale yacni waxa weeye waa qaldami kartaa waana dembaabi kartaa dunuubta waaweyn iyo kuwa yaryarba waa ku dhici karaan dee haddii la yidhahdo kani waa dembaabay ama fisqi buu la yimi ama dulmi buu la yimi ama macaasi buu ku dhacaye ha lagu baxo dee dhibka ka dhalanayaa ka badan kii joogay waayo bixista lagu baxayo waxaa ka imanaya amnigii inuu khalkhalo yacni nafiha ay baxaan dadkii ay islaayaan dhiigaggii la daadiyo khalkhal u yimaado in markaa isaga meesha laga qaadi karana lama oga in badan waxa dhacda in lagu fashilmo wuxuu ka waramay ashcari kitaabkiisa maqaalaat alislaamiyiin wuxuu ihi shan iyo labaatan nin oo aalubayda ayaa mar walba midbaa baxay oo calan qaatay oo dad ku soo urureen oo ninkii madaxdee markaa joogay ku baxay shan iyo labaatan baa mar walba midbaa calan qaatay isku wakhti maaha shan iyo labaatankii mid markaa dantiisii gaadhay ma jiro oo xukunkii markaa gaadhay waxay ku dambaysay mid walba in la dilo bay ku dambaysay ya wuxuu yidhaahdaa shaykhulislaam ibnu taymiya maa aqaamuu diinan walaa abqaw dunya dadkaa faraha badan leh baxay ee madaxdii la dagaalamay diinna may oogin adduunyana may baaqi yeelin intee fasaad ka dhalatay intee dhibaatooyin ka dhalatay yaa intee nafabaxay ka dhalatay caaqibadan ay ku dambaysay marka waxa inaan waxba isbedelin dhibti uun badatay oo isii siyaadeen marka haddii la yidhaahdo ha lagu baxo hadduu markaa fisqi la yimaado ama dulmi la yimaado ha lagu baxo kaba soo qaad inuu guulaysto ka ku baxay isaga ma'muun ma laga yahay inuu markaa tii teedii aanu ku dhacay may lagama aamin qabo hadduu isaguna markaa waxaa dulmigii ama fisqigii ku dhaco isagana waa lagu baxaya miya ka ku baxayna waa lagu baxayaa weligeedba markaysa markaa xaakim in lagu taagnaado lagu baxayo taqadum kale muslimiintii samaynayaan inaan ka dhalan baa imanaysee la yidhaahdo xaakimkan fisqi buu ku dhacay ama macsi buu ku dhacay ha lagu baxo ha lala dagaalamo kii ku baxayna ha lagu sii baxo dawaamo noocaasaa la gelaya marka xikmada iyo caqliga iyo sharciga midnaba keensan maayo yacni xaakim muslim ah oo amnigii sugay oo nabadgelyadii sugay oo taladu gacanta ugu jirto ya in marka waxa weeye marka liha lagu baxo waxaa la yidhahdaa sultaanu khashuum khayru min fitnatin taduum yacnii markaa nin boqora ama nin eh, xaakim ah oo daallim ah wuxuu dhaamaa oo ka wanaagsan yahay fitna daa'imta fitna daa'imtu ka wanaagsan yahay ya marka sabirkaa khayrku ku jiraa waa lagu sabrayaa macsida lagu ateeci maayo macaasidiisii waa la nacaya iyo dembiyadiisii cidda aanu dirqiyinoo ku khasbinna ma ateecayaan oo lama imanayaan waxa macsidaa ku ateeci maayaan wixii kaley ku ateecayana macsida ka soo hadhay wixii macsida ka soo hadhay wanaaggaa way ku kaalmaynayaan oo laysa shara min jamiici alwujuuh wejiyadoo dhan sharka ma aha wejiyada qaar buu shar ka yahay wejiyada qaarna sharka ma aha gees buu ka wanaagsan yahay fitnooyinna waa ku gudban yahay oo dee marka waxa weeye nin xaakimo awood lihi uu jiro dee xataa fitnooyin badan baa marka aan suuragal ahayn waa garan kartaan wakhtiyadii hore ee marka ay xukuumaddii marka hore ay jiri jirtay iyadoo marka waxa weeyaan dee waxay gashay la garanaayo iyo heerkay gaadhay iyo kufriga markaa dee ay mar caddaysatay la garanayo haddana maca daalik fitnooyin badan bay ku gudbanayd qabiil qabiil la dagaalama lama arki jirin kumana dhici kari jirin ya mid waxa weeye markaa taa lagu dhici karayay ma ahayn marka fitnooyin badan ayuu ku gudbayey balaayooyinka badan ee dee dhacay ee ku saabsan marka waxa weeye dadka debadda yacni markaa u barakacay iyo waxa weeye markaysa markaa yacni waxa weye waxa ka dhacay ubadka badan ee ay dee gaaladii qaadanayaan iyo marka waxa weye ay isku dayayaan inay gaalaysiiyaan afkaartoodii u laqimaan waxa ay isku dayayaan wax uga suuro galaba dee waxay ka dharatay yani marka waxa weeye yani burburka yani nidaamku u burburay ayay markaa ka dharatay yani taasaa marka waxaan yani sababtay oo yacni talo awood gacanta markaa dadkii ku qabata oo meeshii degta oo amnigii sugta aan marka waxa la helin marka waxa weeye calaa kulli xaal alimaamu nawowi wuxuu odhanayaa markuu mawduucyadan ka hadlayo kitaabu alimaara oo saxiixu muslimka markuu sharxayo wuxuu odhanayaa wa ama alkhuruuju calayhim wa qitaaluhum fa xaraamun biijmaci almuslimiin wuxuu sheegaya markii dambe ijmaac inuu dhacay ayuu sheegaya yacni masaladana waxa weeye dee ijmaacaa dhacay waa taa ay culammadu ka cabirayaan istiqraarka arrinka ahlu sunna saa ku istiqraaray ma ahana arrin masaalix iyo mafaasiidun ay u eegeen waa mas'alatu nusuus marka nusuustii iyo ijmaaciiba markii dambe saasuu noqday ijmaacaasina wuxuu cayimayaa dee qowlkii xaqa ahaa ayuu cayimaya xadiiska boqolyokobyosagaashanahaalis can abilwaliidi cibaadata bni saamit radia allaahu canhu qaala baayacna wuxuu yidhi marka cibaadatu bnu saamit waxaanu la baayactannay rasuul rasuulallaahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay cala asamci waataaca maqal iyo atiicitaan baanu kula baayactannay fi lcusri adayga gudihiisa la maqlaayo la ateecayo madaxda iyo walyusri fudaydkiiyo sahlanaanshaha gudahooda la ateecayo iyo walmanshadi walmakrahi waxaanu jecel lahay sahlan iyo walmakrahi waxaanu nacayno mid walba inaanu ku maqallo ku ateecno wixii nagu adaga aanu markaa karaahiyaysanayno mid walba inaanu markaa ku ateecno una amro nagula baayactama bayca nugula gala iyo ballan wa calaa asaratin calayna asaro inna lagu sameeyo oo bimacnaa wixii aanu xaq ku lahayn la laysku jeebo oo annaga xaqayagii nala siin waayo oo nafahooda ay naga doorbidaan ama markaa cid kale oo markaa iyagu ay doonayaan naga doorbidaan asaradu waxay noqonaysaa xaqii mushtaragaha ee la wadaagayey in markaa cid kale lagu isku gaar yeesho ama lagu gaar yeelo oo cid xaqoodii aan la siinin ama aan la wada siin wa calaa asaratin calayna iyo dulmi markaa nala dulminayo oo yacni wixii aanu wax ku lahayn xaqa yagii wax ka mida nala siin waayo nalaga bursado taana inaanu marka waxawan yani samciyo daaco kula nimaadno ku sabirno ayuu baycadan ugula galaan wa calaa anlaa nunaasica almra ahlahu iyo inaanaan markaa arrinka talada ku qabsan ahlahu cidda u ehelkaa bimacnaa cidda haysa inaanaan ku qabsan ee maamulka ah ilaa an taraw inaad aragtaan mooyaane buuhi kufran gaalnimo aragtaan gaalnimadaasoo bawaaxan cad oo gaalnimo mooye wax kale aan aqbalayn gaalnimadaasoo cindakum min allaahi tacaala fiihi burhaan allah agtiisa ah xujo iyo deliil uga haysaan daliil cad burhaanku waa awdaxu daliil daliil cad aa u haysaan inay gaalnimo tahay yacni inaad taa ku aragtaan mooyaane si kale talada ha ugu qabsanina yacni dulmi iyo macaasi iyo fisqiiyo inay la yimaadaan ha ugu qabsanina wa calaa an naquula bilxaqi inaanu xaqan nidhaahno aynamaa kunnaa meel kastaannu ku sugannahayba saasuu baycada nagula gala laa nakhaafu fi illaahi lawmata laa'im waxaan xaqa odhanaynaa laa nakhaafu xaalaanaan ka baqayn fillaahi ilaahay diinkiisa ama ilaahay dartii annaan uga baqayn lawmata laa'im mid wax canaanta canaantii annaan ka baqayn muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan bifatxi miimayhimaa labadooda miimba in la kordhigo ay ku sugan yihiin kordhiga labadooda miim ay ku sugan yihiin ay fi sahli waasacbi waxaa loo jeedaa waxa sahlan waa manshadka wasacbina waa waxa adag asal ahaan manshadkiiyo makrahu waxay noqonayaan yacni waxa weeye masdaradii laakiin waxaa loo jeedaa hadda waxaa loo jeedaa shaygii yacni markaa la jeclaa iyo shaygii la karaahiyeysanaya la nacyo yani oo kale hadda laisaga fasiraya mawdicnimaa looga jeeda macnuhu saasuu dhacaya muraadku waalaharatu aharaduna alikhtisaasu bilmushtarak waa in lala gaar noqonayo bilmushtaraki wixii la wadaagay lala gaar noqda asara la yidhahdaa wax dadka ka dhaxeeyey in gaar laysaga qaato ayaa asarada la yidhahdaa waqad sabaqa bayaanuha caddaynteeduna waa soo hormarto mar hore inay soo marto bawaaxan bifatxilbaa'i ilmuwaxadati waxay ku sugan tahay ba'da dhibicda keliya leh kordhigeeday ku sugan tahay bacdaha waawun waxaa ka dambeeya waaw uma alifun alif baa ka sii dambeeya uma xaaun muhmala dabeedna xa aan dhibic lahayn baa ka dambeeya waa dabdun bilxuruuf xuruuf iyo kalimaad baa lagu dabdinaya ay daahiran laa yaxtamilu ta'wiilan waxaa loo jeedaa yacni gaalnimo muuqata oo laa yaxtamilu ta'wiilan ta'wiil aan aqbalayn waxay ka cabbireen shuraaxda qaarkood waxaan filayaa nawowi laftiisa inuu ahaa biyo ibnu xajarba iyo shawkaani inay saddexdu cabirayaan maa filayaa ama laba ka midi yacni waxa weeyaan daahiran laa yaxtamilu ta'wiilan hayra alkufri ta'wiilaan gaalnimo ahayn wayna aqbalayn laa yaxtamilu ta'wiilan ghayra alkufri ta'wiilaan gaalnimo ahayn waynan aqbalayn xadiidkani mawduuc ayuu ku saabsan yahay waxaanuu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada baycadu ka qaaday ee ay nebiga kula ballameen inay ahayd samci iyo taaco inay madaxda ku ateecaan laakiin waxaa lagu atiicaya wixii aan macsi ahayn laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ateicitaan makhluuq lagu ateicaya ma jiro cisyaanka khaaliqa la caasiyayo inama ataacatu fi lmacruuf fain amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca hadduu macsi amro maqal iyo ateicitaan male bimacnaa macsidaan lagu ateecayn baa loo jeedaa waxaa macsida ka soo hadhay waa lagu ateecaya talada inaanan ku qabsan cidda markaa haysa ayuu baycada nagula galay aanu kula baayactannay wuxuuna yidhi gaalnimo cad ina aragtaan mooyaane waxay yidhahdeen culammadu waxaa laga qaadanayaa shuruudda loogu bixi karo shuruuddaasi waa maxay kow shardi alawal siday ka cabireen markayse markaa ahlulcilmiga qaarkood ibnu cuthaymiinna uu sheegay hay-atu kibaar alculamaa laftooduna ay sheegeen waxa weeye yacni waa in gaalnimo ay tahay kufri akbar gaalnimo weyn waa in lala yimaadaa mar labaadka waa inay tahay shay marka mar'i ah bimacnaa xaqiiqo oo yaqiin ah oo ru'yadu mar waxay noqotaa marka bilbasar marna waxay noqotaa bilqalbi marka yaqiini waa inay tahay marka falaa yakfi dan mala kuma filla in malayaal isa soo taraya ayaa waxay sheegayaa ninkan inuu gaal yahay yacni taa waxba lagu dhisi maayo ya yacni iyo qaraa'in iyo amaaraad iyo kadaa iyo waa inay noqotaa markaysa marka waxaan yani shay waadix cad waa inay noqotaa kufrigaasi waa inuu yahay shay bawaax oo daahira yani waa lagu tuhunsan yahay inuu gaal yahay iyo wax la mid a ya kuma filla waa inuu yahay shay markaa daahir oo marka waxa bawaaxa waa inuu yahay yacni shay marka muuqdo daahira waa inuu yahay waa in xujo ilaahay looga hayaa gaalnimadiis ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa haddii waxa weeye marka yacni caalim uu qabo shaygaas inuu gaalnimo yahay laakiin ixtimaal uu geli karo ta'wiil inuu gaalnimada ka baaqan karo yacni looguma baxayo oo bawaaxi waa maxay laa yaxtamilu taawiilan hayra alkufri marka taawiil kale hadduu markaa ku rumoobi karo yacni looguma baxay waa in xujo ilaahay looga hayaa ijtihaad markiisaga caalim marka hadduu qabo marka inay shaygu gaalnimo yahay oo daliil cad aan loo haynin iyadana markaa loogu bixi maayo loogu bixi maayo yacni shuruudaha markaa xadiiska laga qaadanayo waxa markaa raacaya waa in marka ay jirtaa qudro waa inay jirtaa oo mafsado ka badani ayna ka dhalanayn oo marka gaalnimadiisa ay sugnaato ay caddaato ou noqdo markaysaa inuu gaal yahay mar layba waa layska baxayaa maaha e siday culammadu marka ay tilmaameen oo ibnu baazi iyo ibnu cuthaymiin iyo a'immada kaleba markaysa marka ay sheegeen yacnii marka culamo badani ay tilmaameen waxay yidhaahdeen hadduu xataa gaalnimo cad la yimaado oo awood aan loo hayn in loogu baxo oo marka waxa weeye in isaga intaa kursiga laga qaado booska laga qaado muslim in lagu beddelo aan la kari karayn oo taa awood aan loo haynin yacani lama baxayo waa la sabray ya waayo dee in muslimiintii un lagu cariyo oo uu markaysagaa dee gumaado oo laayo ayaa ka imanayso mafaasiddii lasii kordhiyo yacni taasaa ka imanaysa waana sida waxaweyaan yani markaa dhacda waan garan karnaa waxa weeye masalan yacni waxa weeyaan xukuumadda suuriya ka jirtaa dee kufrigeeda waa la ogyahay haddana maca daalik maadaama aan awood loo lahayn carinta markaysa muslimiinta lagu carinayo oo markaysa marka waxa lagu dirayo oo markaysa markaa dabeedna iyaguna marka waxa sii laynayaan dee markaysa mafsad unbaa kasii dhalanaysa dhibaatadii unbaa sii kordhaysa dhibaatadii unbaa sii kordhaysa marka yani waxa weeyaan qudrada waxaa laga qaadanayaa nusuusta iyo adilada guud baa laga qaadanaya yani taasaa laga qaadanaya yani culammada marka waxa weye muxaqiqiintu saas yadaabay tilmaamaan sheekh ibnu baas waa sheegay sheekh ibnu cuthaymiin waa sheegay culamada kale waa sheegay xataa gaalnimada cad markuu la yimaado haddaan awood loo haynin yacni waxa weeyaan xaalka noocaasa laguma baxay waayo mafsada maxda wax ah ama mafsadadu ka badan tahay maslaxada sharcigu ma amro sharcigu wuxuu amraa shay maslaxadiisu ay tahay ama khaalisa ama raajixa ayuunbuu amraa laakiin shay mafsadadu raajix tahay oo miisaan badan tahay shareecadu ma amarto ya yacni nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiiskii tirmidiga wuxuu ku sheegay yani laa yenbagii liaxadin an yudila nafsa qaaluu kayfa yudilu nafsa qaala yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiqa qofkii uma habboona bimacnaa uma suuragal aha bimacnaa uma bannaana laa yenbagii waxa loo isticmaalaa shay ama xaaraan ah ama waxaweye mustaxiil aan dhici karin marka qofkii uma bannaana inuu naftiisa dulleeyo siduu naftiisa u dullaynayaa baa nabiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaala yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiq wuxuu isu bandhigayaa xagga balaayada iyo dhibaatada iyo musiibada waxaanu kari karin buu isu bandhigayaa taasi waxay tahay waa idlaal uu naftiisa dullaynayo ayay markaa noqonaysa yacni naftiisa inuu dullaynayo ayay markaa noqonaysa marka calaa kulli xaal yacni baabkaas qawaaciddaa guudna saasaa markaysaga loo eegaya waxaa ugu dambeeyey wa calaa an naquula bilxaqi aynamaa kunna laa nakhaafu fi llaahi lowmata laa'im inaan xaqa sheegno meel kastaannu ku sugannahayna waa nagula baayactamay xaal aanan ka baqayn fillaahi ilaahay diinkiisa aanaan uga baqayn lowmata laa'im mid wax canaanta canaantii aan uga baqayn bimacnaa annaan u aaba yeelayn cid kastooo nagu canaanta ama nagu dhibsata oo xaqa aanu sheegno mar walba sheegista xaqa la sheegayaana waa fardi kifaaya weeye oo faral ummadda si guud u saaran weeyaan oo waxay ka mid tahay macruufkii la amraayey iyo xumaantii la reebaayey noocaasay ka mid tahay marka ay keensanayso sheegista markaa la sheegaayo munkarka reebistiisu mafsado ka badan markay keensanaysana waxaynu soo caddaynay xadiiskii hore abi saciid saynu ku soo marray in xaalka noocaasa dee aan markaa wax fasaad kordhinaya aan lala imanayn taasna waxaway waa soo marray marka tani daliilu ma aha wakhtiyada markaa tahyiij iyo wax la mida in madaxda lagu sameeyo kicin dadka lagu kicinaayo oo inay markaa waxaweeye ku baxaan yacni keensanaysa iyagoo kufri cad aan la imanin in dadkii lagu kiciyo oo lagu diro oo yacni fawda inay timaaddo la sababo ta noocaasi dee sax noqon mayso waynun arki doonnaa insha allahu tacala waxaynu u tegi doonnaa xadiis inoo soo socda oo tilmaamaya eh, afdaluljihaadi waa kelimatu xaqin cinda sultaani jaa'ir bal halkaasna insha allahu tacaala waynu kaga sii yara hadli doonnaa mawduucaas xadiiska boqoliyo afariyo sagaashan alraabicu baabkana waa xadiiska afraade can inucmaan ibni bashiir radia allaahu canhuma can inabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal nucmaan ibnu bashiir waxa uu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo wariyey isagiyo aabbihi labaduba laba saxaabi weeye laba saxaabi weeyaan laakiin nucmaan isaga da'diisu way yarayd oo waa kii markaa aabbihii bashiir uu siinaayey wax siinaayey bashiir baa wuxuu siiyey oo markaa nucmaan u aabba'a ayaa wuxuu siiyey waxbuu siiyey inankiisa nucmaan markaasaa nucmaan hooyadii waxay tidhi ilaaba ilaa waa inaad markhaati gelisaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaanay dee ka taxadiraysay si aan markaa loogala noqon iyo wax la mid ah oo dee waalidka waxa bannaan wuxuu waladkiisa siiyo inuu la noqdaa waa bannaan tahay sida xadiis ku soo aroortay bashiir baa wuxuu kaxeeyey inankiisii nucmaan nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u geeyey dabeedna wuxuu idhi inankaygan waxaan siiyey waxbaan siiyey waana ku markhaati gelinayaa wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam a kulla waladika naxaltahu misla daalik ubadkaaga dhammaantood intaasoo kale ma siisay wuxuu idhi maya wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ayasuruka an yakunuu fi lbiri sawaa'a markuu farax gelinaysaa in samafalka ay ku sinaadaan oo isku si kuugu samafalaan wuxuu yidhi haa qaala falaa idan mar haddaad jeceshahay si isku mida inay kuugu samafalaan sidaa ha yeelinoo mid ha ku gaar yeelin waxaad bixinayso wuxuu kaloo ku yidhi ashhid bihi calaa hayrii fa innii laa ashhadu calaa jawr cid kale markhaati geli anigu wax jawr ah dulmi ah kama markhaati kace marka qisada caynkaasa waxa weeye waa saxaabigii u sababta ahaa weeye marka nucmaan iyo aabbihiiba waxay ahaayeen laba saxaabi bay ahaayeen radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu uhi mahalu lqaa'imi fii xuduudi illahi waalwaaqici fiiha nebigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam ka xuduudda ilaahay ku qumaaya oo bimacnaa dadka u diidaaya ka reebaaya iskana ilaalinaya oo xafidaaya iyo walwaaqici fiiha ka ku dhacaya xuduudda ilaahay yacni waxyaalaha muxaramaadka ee dembiyada ah ku dhacaya labadaasi waxay ka dhigan yihiin kamasari masali qawmin sidii dad bay ka dhigan yihiin ee istahamuu qori tuurtay calaa safiinatin doonni bay u qori tuurteen doonni laba khan leh ayay u qori tuurteen ta hoose iyo ta sare siday u kala helayaan markay u qori tuurteen bay qori tuurkii waxay ku kala heleen qolana xaggii hoose qolana xaggii sare fa saara waxay noqdeen bacduhum qayb ka mida qowmkii aclaaha doonnida xaggeeda sare qaar ku sugan wa bacduhum barkoodna asfalaha doonnida xaggeeda hoose qaar ku sugan bay noqdeen qolaba gees bay heshay fa kaana aladiina waxay ahaayeen kuwii fii asfaliha doonnida xaggeeda hoose khanka hoose ku sugnaa ida istaqow markay waraab dalbaan oo biyo u baahdaan min almaa'i biyo ay u baahdaan biyo ay isticmaalaan iyo wax la mida marruu qaar soo mara calaa man fawqahum cidda korkooda ku sugan qaar soo mara bay ahaayeen fa qaaluu waxay yidhahdeen low annaa kharaqnaa fii nasiibina kharqan riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray fata'addow way ku dhibaatoodeen qoladii saree la marayey ayaa nawcan maa ku dhibaatooday maritaanka dadkani marba soo marayaan oo dabeedna halkaa biyihii ay ka doonanayaan fa qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii hoose low annaa kharaqnaa fii nasiibinaa kharqan haddaan innagu daloolin lahayn fii nasiibinaa qaybteenna haddaynu daloolin lahayn kharqan daloolin walam nu'di aynaan dhibneen man fawqanaa cidda xaggeenna sare ku sugan aynaan dhibneen lakaana axsan waxay noqon lahayd mid wanaagsan ama lowda tamanni laga dhigo inay u timi tamanni litamanni ama imtinaaciyo laga dhigo oo marka ay noqoto low anna kharaqna fii nasiibina kharqan walam nu'di man fawqana la kaana axsan mid wanaagsan bay noqon lahay ama low anna kharaqna maan dilaacinno oo layaha waa litamani lowdu fii nasiibina kharqan qoladana dhibta aan ka dayno fa in tarakuuhum hadday ka tagaan kuwaa sare ay daayaan kuwa hoose inay doonida dalooliyaan ay u daayaan yaga iyo wamaa araaduu ay maca maa araaduu waxay dooneen la jirkeeda ay isu daayaan oo aynay u diidin halakuu jamiican dhammaantood way wada halaagsamayaan wa in akhaduu hadday qabtaan calaa aydiihim gacmahooda hadday qabtaanna najow way badbaadayaan wa najow jamiican yagana waa badbaadinayaan jamiican xaalay dhammaantood yihiin waxaa loo dabdiyaa talabaad nushadan hayo waxaa dabdisan najow wa najow oo labada midnaba aynay shidnayn laakiin waxa weeye shuraaxda qaarkood waxay u dabdiyeen ta dambe wanajaw jiimka la shido bay u dabdiyeen waana sida sharaxa uu ku maray daliilufaalixiin ku maray weeye oo waxay noqonaysaa najow iyagu waa badbaadaan wanajaw ay markaa kuwa kalena waa badbaadiyaan waxay noqonaysaa tanjiyadu markaa tacdiya ku jirto tadciifku waa litacdiya waa in ficilka la gudbinayo laakiin haddii la yidhaha najow wanajow iyagu waa badbaadayaan wa kuwa kalena waa badbaadayaan marba faacilku wuxuu noqonayaa labada qolo qolo ahaan qolada sare iyo qolada hooseba ayuu noqonaya marka najow iyagu waa badbaadayaan wanajow qolada kalena waa badbaadinayaan kuwan gacmaha qabanaya ee aakhidiinta baa badbaadaya najow wanajow ma'khuudiinta la qabanayana way badbaadinayaan bimacnaa waxay u sababayaan inay badbaadaan jamiican waxay noqonaysaa labadaba waa laga wada xaalaynaya yacni jamiican xaalay dhammaantood yihiin labada qolaba rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey alqaa'imu fii xuduud illaahi macnaahu almunkiru laha ka qaa'imka ku ah xuduudda ilaahay waxaa loo jeedaa waa ka inkiraaya ee diidaaya xuduudda in lagu dhaco ee alqaa'imu ku kacaayo fii dafciha ee diidista dadka loo diidaayo wa isaaratiha iyo suulinta la suulinaayo munkarkaas yacni markaa in dembiga la sameeyo yacni markaa wuxuu ku kacayaa inuu diidaayo arrinkaas walmuraadu bilxuduudi xuduuddan halkan waxaa looga jeedaa maanaha allaahu canhu wuxuu allah reebaa looga jeedaa xuduuddan loogama jeedo keliya dembiyada khaaska ah ee cuquubaadka muqadarka a ah leh kuma gaar aha ee xuduudda waxaa looga jeedaa kull almuxaramaat muxaramaadkao dhan nusuustana waa loogu isticmaalaa muxaramaadkao dhan in xuduud la yidhaahdo yaa iyadoo talaaqii laga warramaayo iyadoo laga warramaayo soonkii laga warramaayo ayaa allah wuxuu inoo sheegaa tilka xuduud ullah wa tilka xuduud ullah marka waxa weeye yacnii waa xadka xalaasha iyo xaaraanta kala saaraya loo jeeda kala soocay xaddu waa maxay alxaddu waa alfaasilu bayna ashayayn marka wixii xalaasha iyo xaaraanta kala soocayey waxaa la odhanayaa waa xad laakiin xuduuddii waxay u qaybsamaan qaar la rabo inaan laga tallaabin falaa tactaduuha qaar la yidhi ha ka gudbina ha ka tallaabina iyo qaar loo diiday in loo dhowaadaba falaa taqrabuuha ha u dhowaanina mm. waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsah yani waxaa loo jeedaa muxaramaadka kii ku dhacaa laga tilmaamaya xadiidkani waxaa lagala baxayaa masaa'il ayaa lagala baxayaa fawaa'id badan baa ku jira fawaa'idda waxaa ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam asaaliibtii tacliimtiisa inay ka mid ahayd amhaasha dadka inuu u yeelo oo tusaalayaal xisi ah oo ay fahmayaan oo garanayaan inuu ugu tusaaleeyo umuuraha sharciga u sheegayo masalu qaa'imi fii xuduudi illahi waalwaaqici fiiha ka masali qawmin tanoo kale waa mid markaa xisiyo dee ay garan karaan sida qof dadkii u halaagsamayaan iyo sidaay u munaasib tahay in layska qabto marka inay la mid tahay muxaramaadka in layska ilaaliyaa taasoo kale inay la mid tahay haddii layska ilaalin waayo lagu wada dembaabayo cuquubadana la wada mutaysanayo sidaa waxa weeye dadka doonnida wada saarani hadday qaarkood ku kacaan wax doonidii daloolinaya oo gacanta ay ka qabtaan oo u diidaanna way wada badbaadayaan hadday ku daawadaan oo iska daayaanna iyaga keligii ma halaagsamayaan ee wada halaagsamayaan marka wuxuu caddaynayaa cidda munkarka reebi weydaa oo ka wada tagtaa inay dembigii la wadaagayso waayo markaa dembigii la shaarigayo la wadaagayo marka in xumaanta la reebo wanaaggana la amro xadiiska waa laga qaadanaya xadiiska waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa yacnii dadka qaarkood iyagoo isle wax wanaajiya inay wax xumaynayaan oo imminka markay leeyihin low annaa kharaqnaa fii nasiibina kharqan walam nu'di man fawqana waxay iyaga markaa la tahay kaannahu inay markaa dee ixtiraam muujinayaan oo dadka ay u diidayaan dhibaatada oo ay isleeyihiin dadka idinka sarreeya ha dhibina laakiin dee dad fara badan oo laga yaabo inay isleeyihin wax wanaajiya wax kharribaya ya tarju najaata walam tasluk masaalikaha ina asafiinata la tajri cala alyabasi yacni waxaad rajaynaysaa eh, nabadgelyo dariiqii nabadgelyadana maad raacin ya ina asafiinata laa tajri cala alyabasi ya raama nafcan fadara min hayri qasdin yacni nafciyo waxtar buu doonay laakiin wuxuu dhibay isagaan islahayn wax dhib oo wax xume isagaan islahayn ayuu wax dhibaya oo wax xumaynaya marka sidaas aawadeed yacnii in la rabo inuu waxa weeye shaygu sharcigana inuu waafaqsan yahay qasad wanaagsan in la leeyahay keliya kuma fillee waa inuu marka waxa weye sharcigana waafaqsan yahay oo ficil ahaan yacni isaguna wanaagsan ya alikhlaas walmutaabaca laakiin anniyat alxasana waxdaha laa takfi niyada wanaagsani iyo ujeeddada wanaagsani keligeed kuma filla keligeed kuma filla waxaa laga qaadanayaa yacni qorituurka waxa loo siman yahay loo qorituurto ka mahali qawmin istahamuu calaa safiinatin waxaa qorituuradka loo samaynaya waa inay tahay shay loo siman yaho aan loo kala xaq lahayn laakiin haddii aan loo sinnayn ila qori tuuro in la yidhaahdaa ta noocaasi waxay noqonaysaa mid baatilay noqonaysa laakiin shaygii loo siman yahay aan loo kala xaq lahay aan loo kala ee loo siman yahay taas waxay noqonaysaa in loo qori tuuran karo xadiiskanna waa laga qaadanayaa adilo kalena waa laga qaadanaya ya fasaahama fakana min almudxadiin ya yani waxa weeye waxay laynoo sheegay saddex nebi inay qori tuurteen nebi yunus nebi zakariye nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam yacni nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam markuu safar doono aqraca bayna nisaa'i aqraca bayna nisaa'ih xadiis xadiiskana waa kii tilmaamaya nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii waxa weeye a ogaan lahaydeen yacni waxa ku sugan maa fi aladaani wasafi alwal ya dabeedna aydaan hesheen mooyaane inaa u qori tuurataan yacni waa u qori tuuran lahaydeen waa u qori tuuran lahayd calaa kulli xaal shaygii loo simeeyey in loo qori tuuran karo ayaa markaa laga qaadanaya oo xadiiska markaa laga deliishanaya biyahan ay doonayaan isleeyihiin soo dhaansada waa biyadda ay isticmaalayaan sida biyihii baddoo kale marka waxaweye doonayaan markaa inay soo dhaansadaan marka iyagu qanka hoosey ku sugan yihiin markay biyaha soo dhaansanayaan xaggan hoose dee kama daloosho doonnidu waxay markaa samaynayaan xagga sare intay tagaan bay halkaa sare wax uga ridanayaan markaasay deedna halkaa ka soo qaadanayaan biyaha ya markii dambe yidhahaan biyuhuba dee innaga inoo dhow yihiine maan halkan daloolinno dee haddii halkan la dalooliya biyaha soo gelaya biyuhu hadday soo galaanna doonnidii way buuxsamaysaa markaa dabeed way degaysaa markay waxa weeye dee degto ma kala hadhayaane waxay noqonaysaa inay wada halaagsamaan saasay noqonaysa marka waxaa laga qaadanayaa munkarka hadii la inkiri waayo la reebi waayo cuquubada ka timaada inay noqonayso cuquuba caama waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa yacni saas weeye yacni waxa weeye tacumu asaalixa waaltaalix axaadiis kaloo mawduuca ku saabsanna waa inoo iman doontaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atubu ilayk